bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii sideedaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray baabu الصabri وcan shayb radi اllahu tacaalى canh أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وaلiه وسلم qاal kana mلك في man kana qablكم kaana malikun boqor ayaa jiray fii man kaana qablakum dadkii idinka horeeya dhexdooda wa kaana lahu saaxir nin saaxirana waa lahaa qisadan qiso aad u qiimo badan oo dheer weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay saxaabadii xilligii cahdigii makigaa la joogay isagoona markaa nabigu doonaya in saxaabadu dadkaas wanaagsan ee hore muslimiinta ah ee diinka ilaahay loo dhibay loo rafaadiyey loo gubay loo baaba'shay ay ku daydaan adkaysigoodii iyo sabirkoodii say u dulqaateen ay ku cibro qaataan kana dhuxul qaataan ولذلك xadiid dambo inoo iman doona oo isla baabka dhexdiisa ah oo khabaab bni arad nabigu uu ka warin doono ayuu nabigu qisadan usoo qaadan doonaa mar labaad miiaal iyo tusaale iyo qisooyin la mid ah marka xadiikaasi xadiidkani waa xadiid sidaa u qiimo badan weeye qisadu goormay dhacday iyo ama taariikhda turaaiga islaamiga ah ragga u xeeldheer waxay sheegeen qisadu inay dhacday tii miilaadiga intaan nabigu dhalanin toddobaatan sano ka hor nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii toddobaatan sano ka hor inay dhacday oo ku beegan tii miilaadiga ayay culummadu sheegeen xaggey ka dhacday meeshay ka dhacday iyadoo muranba ma waa la yaqaanaa saxaabadii warisay qisada ma aysan sheegin laakiin taabiciintii wariyey xadiidka iyo taabiciinta ardadoodii rag ka mid ah caddeeyey kutubu taariikhna way isku waafaqday meeshay ka dhacday waa meesha le najraan gobolka najraan la yidhaahdo ee waagi hore yaman raacsanaa waagii dambena reer sacuud ay qabsadeen haddana magaalo iyo gobol sacuudi ah halkaasay ka dhacday najran waa taqaanaan koonfurta sacuudiga weeye haddana meelahan qolyahan raafidada ah iyo reer sacuudka ay ku dagaalamaan bay xuduudday ku taallaan najraan waa la yaqaana mandiqadii qudhigeedii lagu laayay muslimiintan lagu gubay mandiqat lukhuduud baa la yidhaahdaa tamashle iyo baa loo tagaa amminkan marka dadka muslimiinta la gubay la baabaashay lafahoodii iyo raadkoodibaa ka muuqda mandiqat lkhduud baa la yidhahdaa najraan bay ku taallaa an kilomitr marka magaalada laga socdo meeluu muuqata weeye oo waa la yaqaanaa idan xilligay dhacdayna waa idiin sheegay goobtay ka dhacdayna waan idiin sheegay yay qabsatay yaase sameeyey xadiidkaad ka arkaysaan kaana malikun fi man kaana qablakum wa kaana lahu saaxir saaxir buu riwaayo kale wa kaana lahu kaahinun yakhanu lahu wax sheege xidigiye curaaf ayuu lahaa boqoradaa lagu yaqaanaa qolyahan boqorada ah ama madaxweynayaasha ama kuraasta haystoo dhan wax noocaasa weligoodba isku daba wadaan faaliye iyo xidigeeye iyo saaxir iyo balaayo iyo intii wax maroojisooo dhan bay dabada ku wata kursigay ku ilaashadaan dadka kusoo horjeeday ku laayaan mucaaradkay ku laayaan iska daayo xubnaha baarlamaan xuxunkaee sakaraadka ah ayaa mid walba midbuu ku xidhan yahay saaxir ah dhaqankaas waa dhaqan ay leeyihiin wa kaana lahu saaxirun saaxir ayuu lahaa falfallow soomaaliya saaxirka waxay u taqaanaa falfallow bay yidhaahdaan iyo falfallow way kala duwan yihiin laba kala baab wey faaliyuhu waa ninka ramalka dhige ee dhulka faraha saare ee fakadaan iyo wixii laxada indhaha dhiga falfalowna waa nin kaloo musiibo ah asagu jin caabuda oo shaydaana wa kaana lahu saaxirun saaxir bula wax sheeguu lahaa falammaa kabira markuu saaxirkii weynado waa wadana ajaluhu riwaayo kale wuu yeelay in ilgeeriyada ulehina wuu is arkay marka wuxuu rabaa inuu raadkiisi xumaa siis jiro ayuu doonayaa nin walbo xunu xumafalow ah xumihiisii uu ku qanacsanaa wuxuu rabaa inuu sii jiro asagiibaaba dhimanaya mu faraha ka qaado falammaa kabira markuu weynaaday uu waayeelay duqoobay qaala lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi boqorkaa asagaa inaan idiin sheegay ahayd kutubu taarikh waxay u badan tahay ninkaa boqorkaee doono muslimiintaas dii nawaas baa la jiray yuusuf ee duu nawaas alximyari nin carbeed buu ahaa oo mushrigoo watani ah ayuu ahaa saasaa loo badan yahay inuu muani ahaa iyo inuu majusi ahaa labadan baa laysku hayaa laakiin waa nin junuubi oo ximyariah oo carbeed ayuu aha oo laakiin mushrig ah falama qaala lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innii qad kabirtu waan weynaaday waa waayeelay fabcat ilaya ii soo dir hulaaman wiil dhallinyara algulaam waa ilmaha naaskina ka go'ay welina aan qaan gaadhin fataradaa ilmaha ku jiraa le kuray nagaf ah ayaa ghulaamka la yidhaahdaa mana qaangaarin ilmo yaroo hadda abaydinoo dharab lagu sidana ma aha fabca ilaya iisoo dir hulaaman ilmaya wiil iisoo dir fii bacdi riwaayaat fainan laqinan buu ku daray saaxirku shaydaanidiisu u fiirso wuxuu uhi waxaad iisoo dirtaa wiil fainoo dhug leh laqinan weliba cara furno wax qabanayo faahim ah ii keen wiilka asaga ah ulaamka kutub taariikh wasiyar waxay ku sheegeen in laodhi magaciisa cabdulaahi bnu amir bita almualaa aw bita in cabdulaahi bnu amir alximyari ama cabdulaahi bnu tamir magaciisa laskuma khilaafin kutub taariikh boqorka khilaaf baa ku jira magaciisa laakiin wiilku asagu wiil la yaqaano wiil barakaysan muu noqon doonaa ucallimhu sixra sixirka aan kuu bare wiil fahmo badan oo diraca oo xariif ah oon kuu baro sixirka ii keen wiilashaasi wiilal gooni loo xulhayay bay ahaayeen degmada uu boqorku ka taliyo iyo saaxirku meeshuu degan yahay dhexdooda ayuu wadaad suufi oo raayaba buul ka dhisan doonaa degmadoo dhan carruurteedaa markaa midka saaxirka u aada inay wax ka soo bartaan waagu hore sidaasay ahayd markuu waa yeelay yo wuxuu hi carruurtan oo xanuun bari karee inaan dhaxalka u reebo oo fahmo badan ha keeno oo naabiqiin ah. ardadu isku fahma ma aha dabiinka dabshidka ah iyo ardayga faahimka laskuma baabi'iyo waad wada soconaysaan lama yidhaahdo waa la kala soocaa ninka xoolaha raacba xoolaha wuu kala soocaa hadduu waraabinayo wuu kala duwaa hadduu xaraynayo wuu kala daryeelaa laiskuma jabiyo carruurta inta fahmada badan gooni baa loola baxaa macallin xariif baa loo dhiibaa horaa loo dhaqaajiyaa ummadday anfici doonaan debindabshidka xoogow intuu ku tukadaa la baraa kadibna ora shaqaysaa la yidhaahdaa way fahanteen baan u malaynaya intaas waa iska kafta mucallimiinta laakiin meesha shaqa ka gasho hawsha sameeyaan suuqaa ka xidh mahaye ucallimuhu sixra sixirka aan kuu bari fa bacaa ilayhi boqorkiiba wuxuu diray saaxirkii hulaaman wiil yucallimhu u sixirka wa kaana fii ariiqi wiilka wadadiisa uu saaxirka kusii aadahayo waxaa ku yaalla idaa salaka markuu qaado wadada raahibun nin suufi ah alraahib haddii lagu sheegay qisadu inay dhacday bacda nabiyllaahi ciisa wa qubayla bicati muxamedin calayhi salaatu wasalaam inay dhacdo way iska caddahay waa iyo antii intuunu dhalin suubanuhu toddobaatan sano ka hor taqriiban raahibkaasi marka wuxuu macmaru xadiidka wariya waxaan filayaa inuu ahaa raahib muslim ah oo muwaxid oo khayra intaysan baasha taxriifinin ama bacda taxriif ragka ka badbaaday ayuu ahaa wayna caddahay ogaan doontaan inuu nin qiimo badan ahaa faqacada ilayhi wiilkii baa u fadhiistay faqacada alghulaamu ilayhi ila araahib buu la fadhiisanaya wa samica kalaamahu hadalkiisi iyo wacdigiisina waa dhagaystay fa acajabahu hadalkiibaa yaa hadalkii raahibka iyo wacdigiisii diintu sheegayey baa wiilkii cajab geliyey oo qanciyey waa u bogo wuu ka helay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen taariikhiga ah, wiilku markuu maalmo la fadhiistay odaygii raahibka ahaa u bogay kadib mudduu ku qaadan jiray wuxuu bara marka asmaa ullahi alxusna buu jiray asmaa ullahi alxusna ayuu jiray wiilku marka wuxuu ku yidhi asmaadan ilaahay eed wax ku barida wuxuu arka raahibka wuxuu ilaahay ka baryaba hela cadowga fooda soo geliyaba kala tuura marka wuxuu hawshaan wax ku wadato eed wax ku kala tuurayso ibar wuxuu wiilka waad yar tahaye maadan gaadhin xilligii wardigaa lagu dhiibi lahaa iyo khalwadaa lagu gelin lahaa waagii suufiyada waxaana la dhihi jiray awraadda qaarkood aahrina haddaad akhrina maa yeelay waad khafiifaysan waad waalanaysa aad gaadhaan afartan afarta idinku gaar hawlaha isku bilaabina waagadan waxaan ogaana waxay sheegahayeenba inay ahaayeen asmaajinoo la baryo oo la caabudo baal jaljaluutiye la odhan jiray siddeean labaatan iyo siddeed ninoo jin ah ayaa lagu caabuda oo lagu baryaa maqhribkii baad akhriy iyo waagu markuu baryo ninkii saa kuu fiiriyana jin baad ka adeejin wixnaloo sheegay o dhanba wuxuu noqday shayaadiin la caabudo iska ilaaliya faacjabahu ilayhi wiilka laakiin qisadiisa waan sheegi doonnaa hawshaas asagiisa raahibkii wix dhex maray marka wuxuu yidhi raahibkaas axsabu anna asxaaba asawaamici yowmaidin kaanuu muslimiin macmar xadiidka warinaya macmar baa xadiidka wariya wuxuu ka warinaya can haabit ibn aslm albunaani can cabdirxman abi leyla alansaari can suhayb saaxibi rasuuli marka waxaan u malayn buui anna asxaaba asawaamici raahibku cinda alcarab waxaa la yidhahdaa waa almunqaطic lilcibaada almuncazil can الnaas fii dayrin wanaxwihi ninka dadka ka fogaada cibaadadana u go'a kadibna buul intuu meel ka dhista galaad raahibka la yidhaahdaa waa inuu dadka ka fogaado una go'o cibaado kadibna uu leeyahay buul uu dhisto uu ku dhunto oo dadka uu kaga dhunto wa kaana wuxuu wiilkii yidhaa idaa ata saaxira saaxirka markuu aado mara wuxuu sii mari jiray biraahibi ninkii caabidka ahaa waqacda ilh waana la fadhiisan jiray faida ata saaira saairka markuu u tago saairku darabahu waa garaacay idan raahibka wuxuu ku jiraa meel udhaxaysa magaaladu wiilku cilmiga ka doonanhayay iyo saaxirka dhexdooda waxaa degan raahibkaa degan faidaa ata saaxira markuu saaxirka u tago darabahu waa garaaca waa xawdiyada waa ilmo yare wuxuuli maxaad ku daahday cashirkaan ku siin lahaa hormadaan ku sugayaa waa xawdayaa fa shakaa daalika arrinkaasuu sheegay uu ka dacwado wiilkii ila raahibi ninka caalimkaa iyo caabidkaaba uga dacwo fa qaala raahibkii wuxuu idhi idaa khashita saaxira haddaad ka baqdo inuu saaxirku ku garaaco faqul waxaad tidhaahdaa ood ku dacwootaa xabasanii ahlii reerkii baa ii daahiyey quraacdii iga daahday boogii laga diyaarinin hurdaa reerkii la tagtay haddaan la ii soo ku xawil buui hawsha reerka ku xawil faqul waxaa tahay xabasanii waxaa i xanibay ahlii wa idaa khashiita ahlaka markaa intaad saaxir ka noqoto annada isoo marto ugu daahaye reerkii baa ku dhararsanoo ku tiigsan soo maaha intaaso dhan ku maqan cashir maada maqanayn bardoodan iyo ciyaar baad eeta soo lagu garaaci waxaa tiraa maye saaxirkii baa saaka intuu iswaala cashirkii ugu dheereeyey marka wuxuu yidhi haday goor bambarna reerka wax saar marna saaxirka waidaa khashiita ahlaka haddaad ahlkaada ka cabsato inay ku dhibaateeyaan dahaydaad ugu daahaysa cilmiga iga qaadanayso faqul waxaad tidhaahdaa xabasanii saaxiru saaxirkii baa idaahiy ninkaa inkaay falfalowgii baa idaahiyey fa baynamaa huwa calaa daalika xilluu sidaa ku sugan yaho waxna baranayo caabidkiibu wax ka baranaya saaxirkana wuxuu sheego ka soo qaadaa markii la qabsadana saaxirkii baa idaahiyey saaxiibkii maxaa u daahday reerkii baa i daahiyey saa ku jiro fa baynama huwa xillugu asagu calaa dalika sidaa ku sugan yahay id ataa wuxuu soo maray calaa daabbatin daabad buu soo maray cadiimatin weyn bacdu riwaayaat waxay sheegeen asadan inay libax ahayd daabadu libaax libaax waa waddo iska qabsadayba dhulku waa dhul buurley najiraan arkay baa arkay ama waad fiirin kartaan daad googlkaad ka fiirin karta cimiladeeda iyo juqraafkeeda meesha waa dhul buura waa jabali mantaqa jabaliya wey baddana saaranoo ku dhow id ataa wuxuu soo maray oo ku yimid calaa daabbatin waraabe ama dugaag ama bahal cadiimatin weyn asadan qad xabasat innaas dadka waddada u diidda annaas cinda alcarab waa la ta'niiiyaa annagu laakiin annaas laba inoo yahay ad xabasat الnaas dadkii xanibtay oo wadada inay maraan u diiday libx wada fadhiisata marahay faqaala wuxuu ihi ninkii yaraaye hulaamkii yaraaye caqliga badnaa bal meeshuu ka bilaabay de alyawma maantaan aclamu ogaan buri asaaxiru afdalu saaxirku inuu wanaagsan yaho alla u yahay iyo amir raahiba afdal labada sheekhan u dhaxeeyo isku kay haysa maanta koodii khayr badan baan kale ogaan buri xilliguu wax ka baranhayay ninka raahibka ah iyuu yidhi ism اllahi acdamkaad asmaadan magaca u weyn i bar buu ku yidhi wuxuu yidhi maadan gaadhinay sug ma sugi karu yidhi inaadan bartaan rabaa wuu uu sheekhu baray buu intuu qaaday magac walba qoray loox yar qoray alwax buu soo qaaday magac ilaahay buu qoray wixii magacee la baroo dhan buu alwaxyo u qaybiyey dabbuu marka shiday wiilka yarka wil imtixaan u alwaax kasta inuu ku tuuro dabki waa gubtaa waa gubtaa alwax baa soo booday marka oo yidhi guban maayo anugu alwaxi magacii ku qoraa buu fiiriye meel buu dhigtay sheekhii baa aroodin ba cashir siinaya iska daabo sheekh cashirka hawsha waa isku dhammaatay ismullahi lacdam waan aqaanaa ku ogaatay saasaan sameeyey bui kaartadaasaan sameeyey wixii magaceedu barto dhan baan ku qoray dabkaan saaray kii dabka diiday ee soo booday yaan meel dhigtay buuri itus waa magacii uu suufigu qarsanhayey magacuu suufigu qarsanhayay wiilku markuu wiil shidda miidhanuu ahaa wakaa durba bilaabidhi alyowma aclamu saaxir aclamu saaxir am afdalu am iraahib afdal maantan kale ogaan buri raahibku khayr badan yahay inuu saaxirku khayr badan yahay faahada xajana dhagax buu qaaday horaan buu qoryo soo qaado ku kala saara asmaadii ilaahay fa ahada xajana dhagax buu qaatay faqaala wuxuu yidhi allaahumma horaan baa la baray riwaayada qaarkood waxay sheegayaan maxaad samaysaaba kaba wadaadu meeshan baad ku xidhantahay maxaad qabataa innii acbud allaha waxdahu laa shariika labu oday ku yidhi halkan ilaahay keligii baan ku caabudaa mushrikiintan baan ka soo dheeraaday marka ilaahay inuu baryo waa la soo baray ismna acdamna waa la baray sheekhiisii buuna ka soo aflaxay allahuma in kaana ilaahayow hadduu yahay buui amru raahibi raahibka hawshuu ku mashquulsanya uu ku jiro amru raahibi ay caqiidat raahib mabda raahib iimaan raahib raahibku wuxuu aaminsan yahay ilaahu hadduu yahay axaba ilayka xaggaada mid la jecel yahay laga jecel yahay min amri saaxiri saaxirkii diintiisa xun faqtul haadihi daabata bu ilaahu libaaxan dil dhagaxan ku tuuray ku dil libaax baa lagu dila hadda ku dili karaa haddaan mucjiso meeshu ka socon faqtul haadihi daabata libaaxan allow dil buu yidhi xataa yamdiya annaasu si ay wadada dadku u maraan ilaa ay dadku wadada maraan faramaaha waa ku tuuray faqatalaha waa dilay daabadii wamada naasu dadkiina waa socdeen wadadii baa la maray dadkii durbo war baa galay soo maha wiil yar oo ninkii wax la barahayay ah yaa maanta ilaahay bariyey dhagax tuuray libaxi qalaf warkas waa isgaadhsiisay bulshadii reer najaran dhowrku waa hayaan ama saakin markaan soo socday buu libaax dhabbaha iska fadhiisto dhabbajiif buu bilaabay waddadii buu gooyey aniguna rabbi baan u beriyo kala tuuray waddadina hadda waa furantahy waa obene la soco warkaygina waa la hayaa fa ahbarahu warkiibu u sheegay fa qaala lahu raahibu raahibka wuxuu ku yidhi ay bunay wiilkaygiiyow ayaa bunay anta alyowma adigaa maanta afdalu minii iga fadli badan adaa iga fiican weeye ilahay baad cuskatay dhib yimid baad u cuskatay ducadii buu kaa aqbalay ummaddin rabbi baa u gargaaray qad balaqa min amrika amarkaadu wuxuu gaadhay buu maa araa waxaan arko ah inaad tahay mustajaabu dacwa muctamid cala allahi subxaanahu wa tacaala ayb wainaka satubtala hayhi alqaacida wuxuuna waa lagu imtixaani doonaa halkaa waadaad marayso ood soo caanbaxday ilaahayna ku xidhan tahay mushrikiintana khilaaftay waa lagu imtixaani doona wainaka aduguna satubtala ay satuktabar iimaankaad sheegan iyo caqiidadaada waa la jaribi doonaa waa la tijaabin doonaa waa lagu qanjiirin doonaa fain ubtiliita haddii lagu imtixaano lagu cadaabo falaa tadulla calayha itusinna nimanka ku sirdoonka dowladdu hadday ku qabtaan oo lagu baqdhabo oo lagu jilciyo caac intaad tidhaahdo odaygana ay aafeha isoo dhihin odaygana ay aafeha dhihin وكان الغuلاaم wiilki yaraa wxuu ayubri kii bogsiiya alأkmha indhoolaha alأkmh waa axadka ku dhashay indhala'aanta ku dhashay akmah waa labka ku dhashay indhala'aanta dhadigu kahma baa la yidhaahdaa min baabi taciba wayakamiha fahuwa akmah wahya kahmaau marka waa min baabi taciba yubriu kii bogsiiyu alأkmha ruuxa ku dhashay indhala'aanta way kala daran yihiin ruux indho qabi jiray waxiiduhu nuurku ay yar dabceen ama ay madoobaadeen oo kadib u baahan kaalme iyo ruux saaba ku dhasha waa kala culs yihiin waa kala daran yahay dadka markay dhaqalaanta ku dhashaybuba ilaahay u baryi jiray iyo walabrasu ruuxa baraska qaba abaraskuna hadde waa waa dheg labkii dumarkuna barsaabaa la yidhahdaa min barisa ka farixa bay ku timaada waa xanuunkaa taqaanaan ee jidhku kalarka ka qaadee baraska waa taqaanaa xanuunka ilah ummadda ka badbaadiya wayudaawi الnaas dadkana wuu ka daaweyn jiray min saa'ir اladwaa'i jamcu daa'in xanuunaha intooda kalena waa ka daaweyn jiray labada xanuun u daraa indhala'aan lagu dhasho iyo baras baa u daraa xilliga ayada ah ilaahay buu u baryi jiray waana ka daaweyn jiray xanuunihii kao dhanna ummadda ilahay baa kaga cafay wayudaawi الnaasa dadka wuxuu ka daaweyn jiray min saa'ir اladwa ay min baqiyaة اladwa xawnaha ayamraad walaam xawnaha intooda kalena waa ka daawan jiray qaabka uga dawan jira riwaayad kala caddeeyo markuu ogaado markuu u yimaado ruux xanuunsan wuxuu dhihi jiray yaa cabdallah anugu wax ma daaweeye allah wax daaweeya laakiin ilaahay baan kuu baryo wuu ku caafiyey bishar inaad aamintan waxaan aaminsanahay waa ilmo yaroo daaci ah soo dhigtayba ruux walba u yimaadaa warkiisa maqla ama wuxuu leeyahay anugu wax ma daaweeye yaa wax daaweeye rab اlcaalamiin bishardi baan ilahay kuugu baryihe inaad shirkiga gaalnimada ka soo baxdo ood aaminto waxaanu aan aaminsanahay haddii nin xanuunsano la yidha wax kale kaama rabo ilahay baan kuu baryi waadna caafimaadi laakiin aayarun ilaahay keligii caabud nin ka diidaba waa la waay dhammaan dacwa siriyu hoosta ka wada in muddo ah dacwa siriyu dowladda dhannayd ku soo dumiyey warkiisi marka baxyo waa gaadhay dowladda buu gaari doonaa fa samica jaliisun lilmalik nin boqorka la fadhiisan jiray ayaa maqlay arinkiisii kaasoo kaanahaa qad cami mid indhabeelay la taliyayaashii boqor kamida oo indhabeelay ayaa maqlay wiil yaroo waxaa jooga buftuu dhahba ruux ilahay ku caafinayo tafku khayre kay somal dhihijirto hebel oo tafku khayre ma maqasheen tufay ka tagda meesha ninkaa tufku ma dhahayee yaa rabbi buu le horu indhuhu fog weeye keliya hal shardi baa ku xidhan ilaha inaad caabuddo ood muwaxid noqoto fa ataahu kii boqorka la fadhiisan jiray baa wiilku u tegey bihadaaya hadiyooyin kaiiratin fara badan buu usii qaaday waxaa ku taqaanaa haddi nin wasiiro indhala'aana ama boqor ku-xigeena ama boqor lakood oo la yidhi indhaha fog laguu siin awrdhan buu buuxiyo hadiyaa buu sii qaaday fa qaala wuxuu yidhi maa haahunaa laka ajmacu waxaan meesha yaallo oo dhan dhammaantii adaa iskale wiilyahu maa haahuna waxaa meesha yaallo hadiya ama xoolaah laka aduu ku ajmacu dhammaantii in anta shafaytani haddaad i caafido daawaysa buuri faqaala wuxuu hi wiilku firsa caqiidadii waa la yaqaano tufku khayra mujarab hawlahay weeye intaa waxaa iskadii soo dhow abadan marka ruuxu uu tuumo wanaag oo xagga allah kugu tuumo ilahay baa loo tiiriyaa jin la keri waayo ruu gabadh muslimiin laga keri waayey baa sheikhulislaam ibnu taymiya loo keeni meel oo la soo mariyey markaasuu sheekhu yidhi shaydaanoo gabadha ka baxa ilaahay ka cabso xul waa ka baxaya laakiin karaamatan lakan ooga baxaya xurmayn adi aan ku xurmayno maadaama aad sheikhulislaam tahay baan iskaga tegahayaa waxyaabihii kordha bidhokoolayaal iyo qubuuriyiin iyo ashcariya ahayeene adu maadaama muwaxid salifi aad tahay waayeel aad tahay karaamatan laka inagu maxaad dhihi lahayd ha waa saase ha waa saase hore u socon baad dhihi lahayd soo sidaa maaha iska ilaaliya shaydaanku dadku suu gaado wuxuu ihi bal karaamatan lilaahi wa rasuulih aniga xurmayn xun ha u bixine cabsi adan laka cabsanayso addoon baa tahay oga bax buui axmed maxambal marka loogu yeedho ruux xanuunsan wuxuu dhihi ma kici karee kabteeda u geeye hadduu diidana kabta ku garaaca kabtiisa marka la soo geli kala carari jireen markaad ilahay ku xidhan tahay man khaafa allaha khaafa canhu kullu shay ninka ilaahay ka cabsada rabbi isku xidha axad walbaa ka cabsanaya abu jacfar almansuur wuxuu yidhi kun askari oo reer ruumaa kugu soo duusha waxaa iiga daran sufyaan thawri baa albaabka taagan u fiirso sufyaan thawri baa albaabka taagan ku rabaa oo inuu eray waanaa ku yidhahda iiga daran buu ihi ciidankunaa ku soo socda maxaa keenay ninkii ilaahay ku xidhan makhluuqa allaha maamulaha kulli cabsudo qalbigoeda gelin nusurtu birucbi masiirata iish limaada limaada ilaahay iyo waxaa iska warqaba addoonkiisa suubanay nabi moxamed calayh salaatu wasalaam ilaahay isku xidh allah kaaga filaanaya dhibkooda iyo shaydaannimadooda iyo keydkooda o dhanba faqaala wuxuu i wiilka u firs dacwadii uu khaldayni buu saxahaya ninkaa innii laa ashfi axadan anuu axadna ma daaweeyo ma caafiyo inamaa yashfi allahu tacaala ilaahay baa wax daaweeyo wax caafiya fain aamanta billaahi tacaala ilahay haddaad rumayso dacawtu allaha allaan baryi fashafaaka wuu ku caafiraya odaygintaan bahaa fa aamana billaahi tacaala ilaahay buu rumeeyey fashafaahu llahu ilaahay baa caafiy indhihii u soo celiyey faata almalika wasiirkii jaliiskii wuxuu u tegay boqorkii <coughs> fajalasa ilayhi waa la fadhiistay sidoo la koodi jiray oo la fadhiisan jiray kamaa kaana yajlisu sidoo oo la fadhiisan jirayba oo la fadhiisto u tegay faqaala lahu lmalik wuxuu ku yidhi man radda calayka basaraka indhahaadii yaa ku soo ceshay adoo hamagsan baad qaala rabbii asna hawshii baa taabatay sooma iimaankii baa taabtay culi rabbi allah iisu celiy qaala wuxuu ihi boqorkii walaka rabbun hayrii abdariis u fiirso ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay idan waa waani majuusi oo rabbinimo sheeganaya wey yahuudi xataa ma aha nasraani ma aha waa maxay waa gaal kibray qaala waxay qisadu la mid tahay qisadii maashita maashitatu ibnati fircawn haweenaydu u shallayn jirtay miskiin gabadh muslimadoo isqarinaysa iimaankeeda qarsanaysa waxay timaha u feedhi jirtay gabadhuu fircawn dhalay iyadoo falliiqan dheere marna shalladu iyadoo isku dhegan baa ilka loo samay marna hal filginoo gooni loo qaraa jiro biiljiraha iyo qolyaha timaha tuurtay ay isticmaalaan falliiqaasoo iyadoo timaha ugu shallaynaysaa ka dhacay falliiqii baa ka dhacay shanladii yareed baa gabadhii ka dhacday timaha u shallaynaysa markaas tii bismi illaah waxay tihi ma aabbahay baad ka wadaa foodlaydii fircoon dhale waxay tihi allahaad cuskatay rabbigaad sheegtay soo aabbahay ma aha mayay jiri rabbigayga iyo adiga rabbigaada iyo odayga ku dhale ee iswaalahaya rabbigiisu waa allah waxdahu waxay tihi habarya waad kibirtay warka aabbahay ma u sheegi karaa u sheeg bayt meeshu danta la-aad aabbaheed ba tir hooy aabbow xanaanada i ahayd ee itimaa ii shallaynaysay rabbi kaloon adiga ahayn bayba aaminsanta wayna isdharijinaysa warkii baa loo sheegay fircoon baa u yeedhay wuxuu hi la ii sheegay maxaa ka warrun bay ti ilaahay baa aaminsana adugu rabbi ma tid addoon baa tahay namaa ka daysid maya wuxuu ha loo karkaya nuxaas maar dharyo waaweyn buu dabka saaray markay maartintay caddaatay rogmatay buu yada halagu guro halagu tuuro ayadii wuxuu macal carruurteeda balxaasinimadiisa macal carruur waxay dhashoon ha la soo ururiyo bas waxay tidhi bal carruurta saan carruurta aniga horumari bay tii nin carruurta aan dhalay midba mid ku tuur anuu aan dambeeyo saan u sabroon ajir ooga sii helo maa muwaxidad intaa ku dhammaysatay markii u dambaysay yay ku yaray nuujinaysay waxay damcday amaad isaga badbaadisaa galbul hooy fainaka cala alaq naasku nuugay waa galbul fainaka cala alaq iqtacimi laa tunaafiqii nifaaq hooyo jooji buuri hawshaan meeshoo kale loguma kala tagee gal waan wada timbanayna isla galeen lixdii marka hadashay baa lagu daraa lix hadashay baa la yidhahdaa ku hadashay shahiidu nabillaahi yuusuf ood sur ku taqaanaan wiilka yare hadda hadli doono hooyadii markay dabka gelayso saaxiibu jurayj nabiyulaahi ciise iyo yaxye iyo maxaan ka tegey maashitatu wiilkeeda tii hadda gabadha aan sheegaynay gabadha hadda aan sheegaynay wiilkeedii ilmahay dhashay qulaamkan eh, maamada halkan ku iman doonta oo soo laba maaha ciise iyo yaxya ku dar afar saaxiibu jurayjo inoo iman doona iyo iyo shaahidda nabiyulaahi yuusuf lixdaasaa ku hadashay baa laafilmaad idan waxaa weye carruurta yararka haddii ilaahay iimaan geliyo hee wa aatayna alxukma sabiyan bay noqonayaan ayb wuxuu yidhi qaala rabbii warabbuka allah iga daaburi nawaasow iyo rabbigaa waa waaxid alla keligii waxaad sheegaysa waxba kama jiraan faaqadw waa qabtay falam yazal muusan ka zuulin daynin wa yucadibu inuu cadaabayo oo u ciqaabayo dilayo oo gubayo xataa dalla cala alghulaam xataa dalla xal hulaam u fiirso wiilki yaraa mas baa abuu dhalay soomaali dhihi jireeni wiilki wiilkii yaraabaa ka iimaan culus raahibka raahibki muxuu yidhi haddii lagu imtixaano oo lagu dhibo falaa tadull calayhi soo yidhi wiilkuna ruux walba u daweeye ma dhahayaan yaan laysoo susi haddaad fashilantaan oo laydin ciqaabo soo daayo waxa idciqaabay buu yidhi asagu laa tdul alsguma odhanayo fain ibtuliitum falaa tadul alay maad ka maqasheen wiilka xulaha soo socoto balaayada sheegaysaan keena xataa dalla cala alghulaam ilaa uu wiilkii farta ku fiiqay fa jii'a bilghulaami baa la keenay faqaala lahu lmeliku wuxuu ku yidhi ay bunay melig wuxuu le wiilku kuu barta wuu aflaxayba wuxuuba gaadhay saaxiirkii ninka fiican buu noqday si fiican buu u qalanjabiyey hawluusu saxir qaban waaye buu ku qabanayaa buu isleeyahy ha kuu dhiso fa lahu lmalik wuxuu ay bunay wiilkaygiiu qad balaqa wuxuu gaadhay min sixriga ay qad balaqa sixruka sixirkaadu wuxuu gaadhay maa tubri'u lakmaha walabrasa inaad ku bogsiiso ruuxa indhala'aanta ku dhashay ka baraska qaba yani waad si fiican ugu barmoostay buu hawshii loo baana waad qabatay wa tafcal wa tafcal kuwa curyaamada kuwa lugaha ku siqaya kuwa xamaaranaya kuwa lixda lixaadba ka fadhiya wuxuu qaban jiro oo dhan buu tirinhayaa ila warkiiba waxaa u warramay yaa u warramay jaliiskiisi baa warka siiyey fa qaala wuxuu yidhi warkaas ka baxa baqbaqdaasi innii laa ashfi axadan anuu axadna ma caafiyo inamaa yashfi allahu tacaala ilaahay baa caafiya addoonku doono fa akhadahu dhabbuusiyo waa qabtay falam yazal yucadibuhu muusan daynin inuu rafaadinayo uu gubayo uu dilayo xataa dalla hee xataa dalla cala araahib ilaa uu raahibka tusay dhibkii baa ka sii caleyy wuu ku biyo keenay limaada culum waxay leeyiin laba qodob baa keenta qodobka koobaad horta waa ilmo yaroo mukallafa ma aha ninku waa mukallafba ma aha ilaahay baa dirsadayoo ilaahay addoonku doonuu isticmaalaayo horta mukallaf ma qalamu takliifa ma saaro midda labaad isma lahayn wuu dilayaa raahibka raahibka muxuu dembi u sameeyey wax dembi ogole ma jira raahibku idan ninka w daaweynaya dowladdana ku kacsanaya nin walba ilaahay ku xidhahayo hawshooda reebku hal bini aadama muusan yeelin rasuul meelbu buulkiisu iskaga jiraa haddii wax la dilay adaa lagu dilin buu islahaa laakiin raa'ibkaa la dilaya muusan meesha soo dhiganin taasaa keentay inuu sheego markii aad loo ciqaabay xataa dalla cala araahibi midka lagu siro soo dh wuxuu idhi wiilkaygu waad aad u fiicnaatay hwl xoolaha amuba kuu islaama boqorkuba kuu hagaagaa rajooyin badan buu ka qabay ma ahayn xumaanu marka ku umaynay raahibka inuusan raahibka ku xumaynayn cabsina aysan haynin waxaa kutusaya qaabka u dhaqmi doono asagu marka wuxuu u arkay inay danba ku jirto odayga aad ka aflaxday iyo isku xidh buu lahaa boqorka boqorku waa mindhaabo ilaahay khayrba siiyi dacwadaasu asagu watay innimay cabsu ka keentay maa waad ogaan doontaan fa jii'a biraahibi odayga caabidkaabaa la keenay faqiil la waxaa lagu yidhi irjic can diinik diintaadii ka laabo aad wiilkayd ku aafaysay dowladdii dhan in aad ku kharibtay faabaa waa diiday raahibkii fadacaa wuxuu codsadoo u yeedhay boqorkii kaafirka ahaa bilminshaari minshaar baashan alwaxa lagu kala soo ma taqaanaa minshaar buu yaa loo keenay fa wudica alminshaaru minshaartii baa la saaray fii mafraqi ra'sihi madaxa bartamihiisa meeshaa sheexada ah ee timuhu kala rogmadaan baa mafraqa la yidhaahdaa sheexada fashaqahu waa u kala jeexay sheekhii caabidkaa xataa waqaca shiqaahu waa kala jeexay bishaar baa alwaxdii sidii loo maranayay ma ka noqon maya ma ka toobadkeeni maya suuraha baa laba isleeg laga dhigay xataa waqaca ilaa dhaceen shiqaahu labadiisa dhinacay dhaceen dhinacan xaggu u dhacay dhinacna sida alwax la kala jeexay nasal allah salaama uma ji haddana waxaa la keenoo lala yimid bijaliisi اlmaliki boqorkii ninka la fadhihi jire la daaweeyey faqiila lah waxaa lagu yidhi asaguna irjic can diinik diintaadii ka laabo ilaahay baa keligii ah isagaana cibaada mudan idinkuna mushrikiin baa tihiin baa leeyahay ka laabo faabaa waa diiday ilaahay hadduu iimaanku oo yaqiin aad gaadho tarbiyo dheer iyo manhaj dheer iyo wakhti dheer ooma dadku say ugu adkaystaan masaa'ibta iyo balaayada waa la soo diyaariyo waa la soo carbiyo waa inay wakhti qaataan atarbiyatu wtasfiya wada dheer labayo toban sano manaahij waa iska sheeka baraley inagaa nafta ku sabayno haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr kula doono fii laxdati اlbasar ayaa yaqiintaada waxay ka xoog nimankii ku soo ciroobay diintaani saxaaratu fircoon soo ma garanaysaa nabiy llaahi muusa markay ay dheen fooddaanu isgelin oo foodda la isgeleeyey oy ogaadeen hawshu inaysan sixir ahayn oo amru samaa yahay way islaameen wax walba intii la sameeyey baa qaajin waayo faqdi maa anta qaad inama taqdi hadi alxayaat اddunya abadan iimaanku asagoo xayaayugan oo nadiif ah oo saxan meesha inuu dego u baahan yahay warka akhwaanu muslimiin u kaada afartan sana tarbiyo tarbiyo tarbiyo waxba kama jiraan waa iska wada nafta ku sabaya alyaqiin iimaanka saxda qalbiga hadduu galo waxaa weeye yahud اljibaal alrawaasi wuxuu u dulqaata wax u dulqaadan kara ma jiro odayga hadda indhoolaha ah ee la fahansiiyey tawxiidka muxuu soo taagan yahay boqoroo kiri uf baan kaa waxaad waddan sameeye raayibkii la dhaqaajin waa wiilkii yara la dhaqaajin waa axad iimaan helayo la dhaqaajiya la waa reerka dhannaa dowladdu dhan way dumi doontaa oo ninku ku dagaalamay asxaabu rasuuli اllahi sal lay slam fii cashiitan wadaxa uu nabigu diinta ugu yeedhay diinkii bay qaateen adduunko dhan bay rogeen madaaristuu nabigu u furay miyuu tarbiyo rawda ka soo bilow ibtidaa'i acdaadi aanawi jaamacad master ii wada wixiini faqiishka ahaa hageen geeya baroof ilaad baroof wadaan baroof waxba baroof kama jiro waa dabeer barufla weeye baashu iimaan bay u baahantahay kalsooni bay u baahan tahay iyo yaqiin ayb waa tahay waxbarashada kuma kacsani laakiin inaad idhukuisaan baan diidanaha yacni hal shay keliya badbaadayaan lagu xidhin dariiq keliya adu aad barato oo tarbiye iyo manhaj la wada keliya ah ha u arka inuu yahay ka lagu badbaado keligii waddooyin baanbadan lagu badbaadaa iimaan yaqiinoo ilaahay ku siiya lagu badbaadaa tanna inay xun tahay ma aha oo waxa addaan tabar bahayna wey ummadda in la tarbiyo waqti lagu bixiyo waa sax laakiin hanaga dhaadhicini nimaan la soo tarbiyaynahe waxba ma qaban karo iimaanna ma laha iga dhaadhicin taasaan diidana sida ashaaciriga ilaahay hal wadda basi bes unbaa lagu ogaan karaa waa maxay xuluul xawaadi sheeke baraley waddooyinka rabbi waa furan yihiin laakiin kulligood waddo tawxiid waa inay noqdaan fawadaca alminshaaru fii mafrxgen maraya uma jaءa bijaliisi اlmaliki boqorkii ninka la fadhihi jiray baa la keenay faqiila lahu waxaa lagu irjic can diiniga ka laaba diintaadii ka laaba haddii kale waa lagu kala goynaya faabaa waadiida fawadaca alminshaaru minshaartii baa la saaray fii mafraqi ra'sihi madaxiisa sheexadiisa bartamaha madaxa la saaray fashaqahu waa kala jeexay bihi ay bilminshaar xataa waqaca shiqaahu ilahay laba dhinac kala dhaceen xagga kala dhaceen uma jiءa biاlghulaam wiilkii baa la keenay raaibkii la soo dil waxaa kaloo la soo dilay jaliisulmalik ninkii wasiirka ah idan wiilkii baa yaa dhiman faqiila wiilku markay u fiirso khayaanadiisa boqorku dhagartuu samey u fiirso wuxuu rabaa wiilka yarkaa inuu cabsiiyo isaga kama bilaabin xagga ii fadhiisooyi muxuu ka bilaabay sheekhiisi macnuhu waa maxay dadan ka noqonin sidaan u galay sheekhaadaan u galahayaa sheekhii baa ku tagay wiilku waa soo taagayaa wuxuu yidhi haddana boqorkii ninkii la fadhihayay saasaa kugu dambayn inuu wiilku xoogo barxo isku dhexdaato uu ka noqdo wuxuu doonaya weli rajuu ka qabaa ninkan mutacalimka wax bartay inuusan iska khasaarinin rajadaasuu qabaa laakiin waa rajuu eedi doon faqiila lahu waxaa lagu irjic can diinika diinkaadii ka laabo faabaa wiilkii yaraa waa diiday wuxuu u dhiibay wiilkii yaraa nafarin koox oo min asxaabihi dowladiisi iyo saraakiishiisa askartiisiiba u dhiibay balaayo qabeennadii fa wuxuu yidhi boqorkii idhabuu bihi wiilka la taga sii qaada ilaa jabali kada wa kada meeshan waa buurley qawya dhaadheer iyo caal dhaadheer baa ku yaala fascaduu bihi اljabala qawga lafda igeerka kore fiintada baartabaartada kore la taga faidaa balaqtum markaad gaadhaan dirwatow qowga kuriskiisa kore igeerka kore fiintada kore geeska u koreeya tuura hadduu ka noqon wey diinkiisa fain rajaca can diinihi hadduu diinkiisi ka laabto falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih wey wailaa faraxuuhu halkaa ka halgaada buy halkaa ka gana ka tuura fadahabuu bihi de saraakiil boqor amre maxaad ka sugaysaa ay sii daayeen fadahabuu bihi waa la tageen fasaciduu bihi اljabala qowgii bay la koreen faqaala wuxuu yidhi addoonkii yaraaye muwaxidkaa allahuma kfinihim bima shita gobonimada u fiirso cadowgaada suu rabbi kaaga qaban alla loo daayaa ilaahayow hebel dhiigga wadnaha istaaji waxba ha dhihi waxaa tii ilah saa doonta iga kaafir ruuxa iga qabo ilahu cadowga adaa garanaya sida danta iyo maslaxdii u jirte ilah ama wadnaha kala go ama madaxa buji ama xanuunu ka bixi waayo ku siida ilaahay u daa ilaahay ha u tilmaamin hebel suu oga aargoosanayo ee waxaad tidhahdaa ilahu iga qabo oo warka inaad u fiirso addoonka wanaagiisa allahuma kfiniihim bima shi'ta ma dhihi ilaahu qowbay saarahaa ilaahu qow ka tur kulligood ma dhihin dhagaxa soo daadi ma dhihin allahuma kfiniihim allow igaga fillow bimaa shi'ta waxaa doontay ciqaabtada iyo awooddaada ah farajafa waxaa gelgishay bihim ciidankii la gelgishay aljabalu qowgi qowgii baaba sidii neef geela gelgishay fasaqatuu markaasay wada faniineen oo daateen wa jaa'a waana yimid yamshii asagoo soco ila almelik muu cararo ma rabo inuu cararo boqorkii buu soo aadahayaaba markuu wuxuu raayibka u sheegay cabsi ma ahayne wuxuu lahaa dacawu ka waday iyo maslaxo wa jaa'a waa yimid yamshii asagoo lugayn ila almeliki boqorkii buu u yimid maa facala maa facala aaabi ma dhihin oo fiirsahaad khayaanadiisa maa facala aصxaabi guuldarradu iska leexinayaa boqorrada waa nijaaso waa khaa'imiin waxa dowlad u shaqeeyo dhan baa saas ah guuldarrada dhacday buu rabo inu iska leexiyo maa facala asxaabi ma dhihin maa facala asxaabi ciidankiaadii ka warran xaggay ku dembeeyeen buule ciidankaadii maani ciidankayga mase waa ciidankaadii baashuu iska leexinaya maxay sameeyeen raggii faqaala wuxuu hi kafaanihim اllahu tacaala sidqiga u fiirso ilah baa igaga filaaday buur baa la gilgiltay iyo way faniineen howlu taallam wuxuu ilah baa igaga filaaday waa ay kane maxaad rabtaa kafaanihim اllahu tacaala allah igaga filaaday rabbi tala ku filan iyo rabbi tala ka badan kee fiican yaa reemidugu rabbi tala ka badan bay dhahaan annaguna waxaan dhahanaa rabbi tala ku filan iyagaa naga fiican mamada xeldheeradeeda soo soo maa waanu ku filan yahay waana ka badan yahay wey annaguna ku filan baan taagannahay labadaa macna kee wanaagsan had iyo goorka ammaanta badan ay ku jirtaa alla u wanaagsan khayr wey fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin kooxoo min asxaabihi ciidankiisia faqaala wuxuu ku yidhi idhabuu bihi la taga wiilkaani <coughs> faxmiluuhu ku qaada faxmiluuhu ku qaada fii qurquurin laash ku qaada qurquurku doomaha yararkaee markabkan weyn laga tuure lagaga adeegto weeye markaad waxay soo qabsanaysaa yaa yaxyaa walaa yaqaana anugu ma aqaan dooniye marka mid alla weydiiyo war maxaad tidhahdaa laashka yararka maraakiibta waa weyn doomo yararaa saaran oo lagu kallumaysta oo magaalada lagaga soo adeegtaa oo ruuxa la reebahaya la saaraa oo lagu reebaa oo markaad markab kala rabto inaad fuusho ciidanka la saaro kadib lagu fola baalaa yararka awood qurquurku qaraaqiir baan lagu jamciyaa wadaad maxay qawaaqiir baa lagu jamciyaa mufradka qurquur ah jamciisuna qawaaqiir faxmiluhu ku qaada fii qurquurin doonyar laashar ku qaada wa tawasatuu bihi lbaxra badda bartamidan la taga tawasatuu la dhexdhexaysta bihi bilhulaam albaxra badda ama qurquurkaad u celinaysa culays ma lah barda bartankeeda geeya meesha moolka ah ee baniaadan ka soo dabaalan karin ku tuura fain rajaca can diini hadduu diinkiisa ka laabto warku waa cadya wa ilaa hadduu ka laaban waaye faqdifuhu ka tuura wey wiilkii ku tuura badda fadahabuu bihi waa la tageen faqaala wuxuu idhi allahuma kfinihim bima shiit hawshaasaa ugu diyaar ah ilaahayow waxaa doonta igaga qaba kuwaan fankafa'at bihim waxaa la rogmatay la qalibatay asafinu doontii faariqu waa maanshado waa haftoon waa hafteen kulligood waa dhammaaden biyihii baa qaaday meeshay ku wadeen addoonkii miskiinkaabaa ilaahayay ku rogay fankafa'at bihim waxaad la rogmatay asafiinatu doontii yarayd qurquurkii faariquu waa hafteen ama waa maanshoodeen waa baktiyeen wa jaaa yamshi ila almalik mar saddexaad waa soo taagan yahay mar labaad baadana socdaa faqaala lahu lmalik wuxuuhi maa facala asxaabuka warkiisa hore wey faqaala wuxuu uhi kafaanihim ullahu taala allah igaga filaaday badii baa kubadda warayso buuri baddii weynayd iyo doontii aad saartay warayso faqaala lahu lmeliku wuxuu yidhi cafan baan ka booday faqaala lilmeliki wuxuu ku yidhi innaka lasta biqaatili haddee qow dhalidii baa la saaray bad baa la geeyey wax walba waa ilahay baa ka soo daynaya faqaala lilmlik wuxuu innaka lasta biqaatili aniga ima dili kartid buui sidaadu horta naftayda alla haya adna ima dili kartid xataa tafcala ilaad yeesho maa amuruka bi waxaan ku farayo wax aasoo dhan wuxuu rabaa dacwadii siriga inay ka baxdo dacwadunoo jahri wa an yuxsharannaasu duxan la maqla warkiisa ummadaaso dhan ay islaantu doonaya naftiisiibu marka waa rajul fidaaya istishhaadi ninkan yarka ah qaala wuxuu ihi boqorkii hadda boqor moogta ma rabo in la maqlo wiil yar buu meeluu geeyo waayo wuxuu waruntaa iseen kuu dilaa maa maa huwa waa maxay wax haddaan kugu dili karaa bal ii sheeg waa samray qaala wuxuu ihi tajmacu الnaasa fii saciidin waaxidin tajmacu الnaas dadkaad iskugu keeni fii saciidin waaxidin hal bannaan garoon cidlo ah baad iskugu keenaysa wtaslubnii markaasaad igegi buui salbin waad igegaysaa leexaad isaari geed baad igu xidhi taslubni waxaad igu gegaysaa calaa jidcin dogob iyo geed weyn uma khud qaada buuhi sahman min kinaanati aniga gabooyahay kinaanadu waa qandiga leebabka lagu gurto weeye kiishadda leebabka iyo gamuunka falaadha lagu gurtaa kinaanada la yidhaahda uma daci sahma leebka dhig buuhi oo geli fii kabidi lqawsi qaansada bartankeeda markii leebka la ganaya ama fallaadha ama gamuunka gantada leebka meesha xadhiggee lagu qabtaa kabidilqaws la yidhaha waa bartamahaade markaad qaansada leebka tuurayso gees hadaad ka geliso maxba waa inaad ku aadiso xadhigga bartankiisaad ku qabanaysaa fii gantadiisa uma daci sahma leebka ku qabo fii kabidi lqawsi qaansada xadhigga qaansada bartankiisa saar uma qul waxaad tidhaahdaa markaad tuurayso tooganayso bismi illaahi rabbi اlghulaam waxaan cuskaday magacii alle allihii addoonkan wiilka yarka rabbigiisii ahaa intaasuu ka rabaa ana rabbukum bulaa sooma ahayn maxaa soo baxday boqorkoo bannaan taagan ummaddii ay wada maqlayso la dhowrahayo wiil yaroo ka sidcaya naftu u keenay dhaqaajin waayo oo hadda ku dilahaya rabbi kale u cuskanaya magaciisiiba ku dilahaya shacabkuna waxay leeyihiin haddee rabbigaasaan rabna adu kuma rabno rabbigaas ayaan doonaynaa intaasuu ka rabaa wiilku umarmini igu gamburi igu tur fallaadhaas fa innaka idaa facalta daalika sidaa haddaad yeesho qataltanii waad idili haddii kale sidaan baana ku soo hortaagnaan dacwadana waan wadi idan boqorku marka maxaa isku qabata u fiirso boqorku saddex xaalaa isu haysa khiyaar saddexaad ma afraad ma laha saddex alaa meeshan taalla sidaa wiilku uu tilmaamay inuu yeelo iyo in uu wiilka faraha ka qaado oo uu wato inuu boqorku meesha ka cararo maxaa u dhexeeya wax kale ma jiro boqorku inuu qaxooti dhiibo iska tago oo badaha jiidho iyo wiilka intuu faraha ka qaado dacwadiisi uu dadko wiilku qaato iyo in ariiqadaa uu maro wiilkiisaa uu ku dilo boqorku markan waa nin kursi bartay inuu qaxadiyarooma wiilkii hadduu daayana dadka oo dhan baa ka tegoo wuxuu xukumaya ma jiro wuxuu ku qasbanaaday inuu yeelo siduu wiilku tilmaamay ayaan daradiisa muba waxaa markii ilaahay uu kaa qaada furaha iyo tawfiiqda waxay dhaheen culumu man xurima tawfiiq istadbara ariiq man xurima tawfiiq istadbara ariiq tawfiiqda ninkuu ilaahay ka qaado waddadiioo cad buu dhabarka u duwaa wuu arkaa wasiirkiisii baa la dhaqaajin waaye sheekhii rahaabkii baa la dhaqaajin waaye wiilkii yaraabuu ka samrou dhaqaajin waaye inuu baail asagu ku sugan yahay boqorka uu ahlu baail yahay dadkuna ahlxaqyin wuu arkaa laakiin ilaahay baan waafajinin allah iskale subxaanahu wa tacaala allah iskale abu jahl markuu nabigu yidhi war hal kelima iga yeela hal kelima ku dhawaaqa ood ku qabsanaysaan carab iyo cajam oo dhan adduun oo dhan wuxuu idhi warabbika cashran buu idhi toban kelimaan kaa yeelaynaa u fiirso ma kelimaan cajam iyo reer rum iyo reer faris iyo adduunkao dhan haddaan ku hadallo aan ka talinaynaa haabuu nabigu wuxuu idhi warabbika cashran toban baan kaa yeelahayaa soo daa qul laa ilaaha illa korbu u booday so adiga hadda waxaan kaa yeelila toban man xurima tawfiiq maxaad tidhahdeen istadbara ariiq wey ilahana asuro fajamaca annaasa dadkiibuu ku kulmiyey fii saciidin waaxidin hal garoon buu iskugu keenay wasalaba wiilkiina waa gegay calaa jidcin dogob iyo geed buu ku gegay uma akhada sahman min kinaanatihi leeb buu kala soo baxay gabooyihii wiilka uma wadaca sahma leebkii buu dhigay ama saaray fii kabid ilqaws qaansada bartankeeda ku qabtay uma qaala wuxuu yidhi boqorkii bismi illaahi rabbi اlghulaam idan hadda waa islaamay calaa usuuli sharcina boqorku uma irtada waa murtad marka ayadaa ma tamiso maa haddaadan qabin xikaayaha dunya laguma islaam ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuullah adoo ka xikaayan ruux kalaa yidhi hebel wuxuu yidhi maanta laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah haddaad tidhaado maku islaamaysaa fuqada waa isku khilaafeen asawaab waa maxay waa inaan lagu islaamaynin waa inaad u tidhahdo bijasmin waictiqaad laa xikaayatan wanaqlan bismi illaahi rabbi alghulaami buur magacii ilaahay baan cuskaday allihii ahaa hulaamka wiilka yarkaa rabbigii uma ramaahu leebkiibuu ku ganay wiilkii fawaqaca sahmu leebkiibaa ku dhacay fii sudqii dhafoorkiisa ilaydhka meeshaas la yidhahda lixaadka iyo dhegta inta udhaxaysaa sudqiga la yidhaahdaa liaad iyo muuq ma kala taqaanaa halkaan muuq baa la yidhahdaa meeshaan muuq baa la yidhahdaa halkaa dambana lixaad baa la yidhahdaa cinda alcarab somaali maxay u kala yaqaanaan ilyar iyo iyo ilxaydh baa la kala yidhahdaa marka meeshaas ilaydhka iyo dhegta intu dhexaysaa sudqiga la yidhahda dhafoorkan weyn ma aha waa meesha u daran haddii lagu rutaxta waad suuxaysaa jag haddii lagu siiyo waa taallaa ishay ku rogmin mararka qaarkood indhaad caddaynaysa waa meel aad u khatara fa wadaca yadahu buu saaray wiilkii yaraa fii sudqigi dhafoorkiisii ama meeshaasi ilxaydhka ah fa maata waa faqaala الnaasu dadku waxay yidhaahdeen meesha laisku keene kulli aan waxba ka maqnayn aamanaa birabbi اlghulaam wa kafarnaa bika wayhad anna waan kugu gaalownay waxaanan rumaynay rabbi اlghulaam fautiya اlmalik boqorkii baa loo tegay faqiila lahu waxaa lagu yidhi an ra'ayta bal ka waran maa kunta taxdar wixaad ka baqaysay qad wallaahi nazla bika xadaruka wixaad ka baqaysaba walle ku qabto ku hayaale maxaad ka baqaysay wiilka inuu ummadda kaa aafeeyo oo ummaddo dhan uu kaa qaato lagaa islaamaad ka baqaysooma haddaabay kaaga dartay markuu u naf baxayaybu wxoo dhanba salfaday wiilkii yaraa intaasuu raadinaya wuxuu kolba u soo lugaynhayey inuu ummaddaas ilahay ku xidhu doonaya lafihiisana ilaahay uu ka gato wamin annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardat illaah wallahu ra'uufun bilcibaad maa kunta taxdaru wixii aad ka baqaysay qad wallaahi allaan ku dhaaranaye nazla bika waxaa kugu soo dogo ku qabtay xadaruka ay maa kunta taxdar oo ahaa dadku yaysan diinta qaadanin oon wiilkan warkiisu baahin ummadda maxay tahay qad aamana annaasu wa fii riwaaya kulluhum qad aamana annaasu kulluhum dhammaantood diinkii wuxuu idhi intii igu soo hadhay dadka laga hadlayo waa bulshada la soo ururiye waa dadka ilaahay rumaynaya qaab inta xawaashida ciidankiisii ahayd waa kuwa ummadda cadaabahaya fa amara wuxuu faray bilukhduudi xorodyo in la qodo xorod ukhduud akhaadiid baa lagu jamciyaa xorod baa la yidhaahdaa fa amara wuxuu faray bilukhduudi in la jeexo dhulka la jeexuu faray xaggee laga jeexayaa biafwaahi sikaki jamcu sikatin wadalo meeshay ku dhammaatuu yidha ha laga jeexo xaafadan waddaa ka baxda meeshay taween kaga dhacdo yidha ha laga jeexo god xaafad walba hortooda wuxuu jidkay soo qaadaan hortiisa ha laga gooyo xorod weyn ha laga qodo dabna dhembele iyo dabna ha laga buuxsho dadka ha lagu soo kaxeeyo fa amara bilukduudi biafwaahi fakhudad waa la jeexay shuqad waa la qoday xorodyadii wa udrima waxaa lagu shiday fiiha fi lakhaadiidi aniraanu dabbaa laga buuxsho wa qaala wuxuu idhi man lam yarjic can diini ninkaan ka laabanin diinkiisii faaqximuuhu ku tuura ay fi lkhaadiid naarta dabkaa ku aw qiila lahu waxaa lagu odhanayaa iqtaxim gal baa gal fa facaluu sidaasay yeeleen sidaasay hawshu ku wadeen riwaaya xadiidku leeyahay muslimiintii lasoo ururiyey ee la ama dabka gal diinka laabta waxay dhheen maba diinka laabama dabkay ku yaaceen baa ayagaaba ku yaacay waxoradyadii fa kaanuu yatacaadawna fiiha yatadaafacuun anaa kaa horgeli iyo anaa horgeli bay isku laayeen xoradka ah rabaan inay sidii webiga u tiimbadaan maxaa yeelay diintaada ka laabe dabka gal kee dabkaad gelaysaa xataa jaad ilaa ay timid fafacaluu sidii bay yeeleen muslimiintii o dabkii bay ku daateen waay iyaguna gaalina waa ku gurahayeen fafacaluu sidii bay yeeleen xataa jaad imra'atun haweeney baa timid ilaa ay ka timid haweeney cafan wa macaha sabiyun laha fii riwaaya turdicuhu ma aha nin weyn waa ilmaha naaska nuugahay oo dharabta lagu wada ilmaha arkay wadato ilaahay haweenayd ay timid wa macahaa sabiyun laha ilmayro dhashay wadato oo turduc ay nuujinayso fataqaasacad markaasay joogsatay taqaasacad ay tawaqafad talaka'ad jabunad bay macnay la mid tahay fataqaasacad waxay joogsatay fataqaacasad cafwan waxay ka joogsatay an taqaca fiiha ay fi nnaari naarta inay ku dhacdo riwaaya xadiidku leeyahay markaasuu wiilku la hadli doonaa isagaa qaban doona faqaala laha alghulaam wuxuu ku yidhi yaa umma hooyoy isbiri dulqaado fainaka cala alxaq xaq baad ku taagan tahay waa fii riwaaya oo tii aan rabay ah ajazicti imdi walaa tunaafiqii tabliiq buu la soo istaagay wiilkii yaraa ilmihii yaraa wuxuu idhi hooyoy meel cabsatay imdi ku soco dabka walaa tunaafiqi munaafinimada jooji buu ihi munaafinimada jooji somaalian aamana birabbi اlghulaam towxiid maadan ku dhawaaqin ha aflaynin horay u gal dabka ayadoo lafyadoo maysa cabsanine ilmahay u cabsatay asagii baa dhina geli kala hadhi mayna waa isla shiidaynaaye xaggee ku hadhaa marka maamadii faqaala lahu lghulaam wuxuu ku yidhi yaa umma hoyo isbiri wa hada bayt اlqasiid xadiidka baydka u keenay sheekhu waa kan isbiri hooyay sabiroo dulqaado u diinka ilahiy towxiidka isbir bilaahi walilaahi wa maca allah waa tawxiid aman buu u baahanya lacag buu u baahan yahay mar haddaad shay wanaagsan qaayatood qaadato waa inaad ogolaato kharashkiisii iyo rafaadkiisi iyo dhibkiisii waman yaطlub اlxasnaa'a maxaad tidhahdeen yasbir cala اlbadli ninkii gabadh qalanja adoona oo quruxsan oo baxdayah muxuu ogolaanayaa inuu lacagta shubo oo xigtiii xigaalaba qanciyo oo dahabka gado oo jeebkiis waxba uusan ku hadhin haddaad tawxiidii iimaan qaadatay waa inaad ogolaato naftada inaad qadinto wacajiltu ilayka rabbi litarda rawaahu muslim baa xadiidka wariya iyo tirmidina jaamiciis waad ku marteen bazaar jamaca min ahlicilmi baa wariya xadiidka isagaa riwaayada tirmidi iyo axmed cafa tirmidi iyo bazaar iyo iyo ibn abi caasim fi alaxad walmaani waxay iyagu intaa la dheer yihiin ay ku dareen wiilkii yaraa maxaa lagu sameeya isagu dadkii intooda kale dabbaa lagu goro way qumudeen wiilkii yaraa asagu markii leebkii ku dhacay oo dhintay oo gacantii meesha uu ku qabsaday boqorku wuxuu ihi ninkan xurma igu leeya dadka waa ka duwanya ha la xabaalo wiilkiiuu iga caasi caasigaroobay weeye isagoo gooni baa loo xabaalay khilaafadii sayidina cumar xilligeedii baa la faagay asagoo sida u noolo gacanta siduu meesha uga haya baa la soo bixiyey khilaafadii sayidina cumar goormay ahayd waa boqol sano kadib qisadu waxay dhacday nabigoon dhalayna toddobaatan sano ka hor imisanu nabigu marka uu noolaa lixdan iyo saddex boqol iyo meeqaad ii soddon iyo saddex soo maha boqol soddon iyo saddex baad ii haysaan waxaad iigu dartaan labaatan sano ama shan iyo toban sano khilaafay sida cumar abubakar isku noqonayso waa sano boqol afartan iyo dhowr sano konton miyaad xageed aadeen toddobaatan lixdan iyo saddex iigu dar horta dhowr toban san kale ku dara adu boqoliyo konton ma gaadhayso boqoliyo kontonkaa sana kadib baa wiilka la soo bixiyey qabriga najraan laga faagay asagoo sidii u qoyan oo dhabankana sida u haysta meeshii leebku kaga dhacay shahiid maa bacdahu shahiid weeye hawshiis halkaasa isagoo ku dambaysay um, sheekhu wuxuu ihi dirwat irwat ljabal nabi wuxuu soo sheegay muqadimada eryada hariibka inuu fasiri doono cibaaraad cadcadma uu ku xardhi doono aclaahum meesha u sarrayso wey wa hiya bikasri daali lmucjama daalka dhibicdalana waa la xarakaynaya daal laga dhigi maayo wey wadammihaana way bannaan tahayoo dirwa iyo durwa way ku bannaantahay inaad goddo daalka iyo inaad kasrisaba wlqurquuru nawcun waa qayboo min asufli doomaha ka mida wa hada min diqati nawwi qurqurku waa laisku khilaafay ma doonta yarbaa mise waa doonta weyn maadaama khilaafka uu jiro wuxuu ku gaabsaday darbun min asufun waa nooc doomaha ka mida sahiiran ow kabiiran wasawaabuna waa inuu ka yaryarka uu yahay oo loo badan yahay wsaciidu hunaa miyaadooni macaani badan buu yeeshaay alardu albaarisatu waa dhulka muuqda ee daleedda ee cad ee bannaanka yaal wlkhduudu miyaad rabtaa ashuquuqu waa jeexjeexyada fil dhulka la jeexjeexo ka nahri sahiiri sida kanaalka yaroo kale wa udrima fiiha miyaad rabtaa uuqida wey waa la shaday ama la huriyey inkafaadna ay inqalabad way rogmata ama gadoontay wey wa taqaacasadna waxaa weeye tawaqafad wajabunad way joogsatay waana cabsatay gabaadhi riwaayada marka tirmidi iyo masaanida qaarkood waxaa la socota xadiidku nabigu dhammeeya yaa umma isbiri fainaka cala alxaqi nabigu suurat lburuuj buu akhriyey wاsamaai dat اlburuuj ilaa uu nabigu qutila asxaabu اlkhduud الnaari dat اlwaquud idhum calayha qucuud wahum cala ma yafcaluuna wma naqamuu ayadaasuu nabigu akhriyey asxaabu اlkhduudka la sheegay inay qolyahan yihiin baa loo badan yahay kutubu tafaasiirna xadiidkan way keenaan iyo aaaar kale oo nooc kale ah isku khilaafeen keliya boqorkii asaga iyo ciidankiisii ma islaameen mise gaalnimay ku dhammaadeen kutub taarikh waxay u badan tahay boqorka kudhigiis wuu islam waagi dambe boqorkii ciidankiisi way islaameen nasaaro fiican bay noqdeen diinkii bay qaateen ayagoo najraan sidii u jooga waagi dambe waxaa ku soo duulay boqor kaloo carbeedoo yahuudoobo ximyari ahbaa baabi'iyey ayagiina wuxuu ka dabageeyey dadka horay laayeen waagii gaalada godkoodii buu ka dabageeyey waa dambe lagu soo duulay kaa dambe yuhuudiga bukhtunasr baa loodhan jiray shaydaankaas qolmka ciraaqiba ahoo shaambu ka soo jeeda saydoona noqoto ayaguna muslimiin dambaa ka daba oo baabi yuhuudi mushrikiinta ahaydee diinka ku ciyaaray reer najraan dambe nasaarada ee fiicnaa waxay islaameen qarnigi sanadkii sagaalaad hijrada ama tobnaad wafdigoodu wakay nabiga usoo direen ee nabiga ay la fadhiisteen ee aali cimraan lagaga sheekeeyey ee mubaahaladu dhacday waagi dambana waxay si fiican diinka u qaateen khilaafa saydina cumar iyo cali xadiidka marka maxaa ku jira macaani fara badan maxaa ku jira in diinka loo dulqaato loo sabro oo mabda'da aad ka run sheegto khaasatan cinda alxaqaa'iq iska sheeg sheego oo berisamaadka sanka taag oo siidcle waa iska fiic laakiin marka la isqabto xaqaaiqda waa in laga run sheego waan aaminsanahay waa diinkaygii waa xaq aad ku dhimato ruuxaa mabda'iisa ku dhintay ee soo istaageen baana taariikhda gala hebel baa waagii hore boqor ahaan jiray waagii dambana xaggaasuu ku dambey sheekasheeka wey asxaabu ulmabaadi ayaa baalka dahabka lagu qoraa asxaabu ulamwaal fidnowado iyo maalmaha la sheegsheegaa warkiisu waa hadhaya dheg wanaagsan baa kaa hadhi nabiyulahi ibraahim baa ku ducaysay wajcal lisaana sidqin fi laakhiriin dheg wanaagsan magac wanaagsan oo dayasho mudan waxay kaa hadhaysaa markaad saaxiibu mabda tahay ama haddaad saaxiibu manfaco tahay kool bogoskee kuu nacamleeya yaa maalmo ku sheegsheegi say shaha kaaga shubtaan jeebkaad markuu madhana ay dhaleeb habay ku leeyihiin oo khaainoo bakti annagaabaan dhaqaana waagu hi annagaa yaa beenta ku wadna waxba kama jiraan almabda gorgoro ma galo iimaan iyo sidqi iyo qiin buu u baahan yahay diintuna adkaysi bay rabtaa qodobkaa inaad fahantaan waa muhiim jiddan waxaa kaloo ku jira masalo fiqi oo muhiimay wadaadduhu ku dagaalameen bay daliil u tahay nin muslima oo muslimiin sirtooda haya sirta haddii laogaadana khatar lagu gelo lagu baaba'aayo sirta saad u ilaalisa maysdili kartaabay wadaadda u daliishaday xadiidkan sir baa idinka haya idinkoo badanoo muslimiina ah. haddaan gacan galo oo lay qabto intay la ixawdiya aan cadhon ma tagana sirta aan sheegana nafar idinka soo hadhi maayo marka laygu soo dhow yahay aniga ma isgawrici karaa markaan hubsado inaanaan baxsanaynin xaggana aan hubo haddii lay qabto in sidii hulaamkii raa'ibkii loo ciqaabay lay ciqaabay inaan ma tagi doono fuqadu waxay dhaheen casrigan joogto way bannaan tahay xadiidkan ay deliishadeen oo say u deliishadeen wiilkii yaraa si walba intii la yaraa laga samray dariiqo lagu dili karaa oo dhan baa la waayey oon ka ahayn dariiquu asagu tilmaamay idan macned waa maxay asagaa wiilku asagaa isdilay muxuuna isu dilay limaslaxati اlmuslimiin limaslaxati الtawxiidi wاddiin qadiyadaasay u daliishadeen haddaad dhihi lahayd waa sharcu man qablana waxay ku leeyihiin sharcu man qablana <coughs> ilaa siiqa fii siyaaqi اlmadxi wاlhanaa'i waa maxay waa xujat biاlijmac xadiidka nabig wuxuu u keenay in muslimiintu ay ku daydaan ku cibro qaataan wadadaasoo kale ay maraan dadkaasay u sabraan ay u sabraan walam yucalliq calayhi الrasuul nabiguna ma naqdin maqaamkuna waa maqaamu bayaan wa taakhiru اlbayaani can waqti اlxaajati laa yajuus biاlijmac nabiga inaba waxaan ammaan iyo wanaag ahayn ma sheegin fii siyaaqi اlmadxi wاlhanaa'i wاlا'tisaa'i wاlqudbu ku keenay mana tacliiqinin nabigu waxba kama qabanin idan jumlatan wa tafsiilan waa maxay waa xuja fii baabihi taasay u daliishada masalada marka bannaankay taallaa waxaa kaloo meesha jira markuu ilaahay waa ti soo baraarujiyey markuu ilaahay khayr kula doono tarbiyo fara iyo wakhti dheer baad uma iimaanku inuu qalbigaada taabto unbaa bes hiriqle muxuu yidhi nebi maxamed dadka rumay ma ka laabtaan abu sufyaan wuxuu idhi wuxuu ka baqay hadduu in la qabtay wuxuu may kama laabtaan wuxuu hi kadalika aliimaanu idaa khaalatat bashaashathu اlquluub iimaanku waa lagu yaqaanaa bur haddii naacawdiisu ay qalbiga taabato way ku nafbaxaan sidooduba sheeke berley baa mogta laga toobadkeena hal bud kugu filan beenbaan iska dhaadhicisay reebal baan ahay bug horma leedahay ninkii reemuduga dagaalka lagu qabta muxuu yidhi dhabbaa la siiyey int meel dagaal lagu jabay baa la qabto markaas waryaa tahay maantoo kale ciddaan ahay ma aqaana buuri maantoo kale qoyskaan ahay maba gartaba hadda waa runtii hadduu dha ree hebel baana waa la gowrici mar wuxuu ihi maantoo kale qoyska ciddaan ahay maba gartaba way iska sii daayeen mabda' baa loo baahan yahay wakadalika aliimaanu idaa khaalaqat bashaashatahu alqulub macaani badan ba xadii ku jirta bal in sha allahu tacala shiraha soo socda baynu ku faafaahin doonaa wallahu subxana wa tacala aclam